السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وبعد أحبتي في الله هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم الجالس معنا فيها يجب أن يقدم تحية العاطرة المباركة للحبيب محمد صلى الله عليه وسلم wataxiyatuna ilayka ya سيدي ya aba alqaasimi ya rasuul allah هي asalaatu wasalaamu calayk wabacd walaalayaal waa ilaahay fadligii in mar kale aynu gurigii eebbe isugu nimaanno innagoo isugu nimid liajli liiclaa'i kalimat illaah si aynu u noolayno kelimada ilaahay waana midda aynu u noolahay idaylkeen waa midaynu wax u baranno waa midaynu u soconno waa midda adduun iyo aakhiraba aynu ku liibaanayna ilaahay waxaan ka bariyey islaamka inuu kor yeelo muslimiinta inuu nabadgeliyo inuu isu keeno taladooda halka yeelo ul ii diirkeed ka yeelo far keliya inuu ilaahay ka yeelo ilaahay waxaan ka baryey dadkaa maanta halkaa isugu yimid meelo fogfog ka yimid idaylkood inay halkan ka laabtaan iyagoo dembigooda la dhaafay idaylkeen dembigeenna allah dhaafo intayna xanuunsan ilaahay ha caafiyo ilaahay waxaan ka barya culayska inuu naga qaado inta kala maqan ilaahay isu keeno ilaahay waxaan ka baryay inta xiran inuu ilaahay ka soo daayo in badan baa waddammadaa aynu u qaxnay ubad lagu qaataye ilaahay ubadkii la qaatay waalidkood ha u soo celiyo culayskana saaran culays baana saaranee allah naga qaado albaabada khayrka in badan baa naga xiran oo aanu ku xidhnay gacmaheenna aynu ku xidhnay ilaahay haynoo furo adduunkan waa laba berioo waa laga tegayaa wax walbana waa lagu qoray waadna helaysaa qof walba wixii loo qoray markuu dhammaysto wuu ka tegayaa ilaahay adduunka nagama saaro ilaa isagoo raalli naga ah maahane haddaynu ka tagno goordhow waynu ka tegiye rasuulka maciisa jannatulfirdows allah isugu kaageeyo nolol waa taa cawa kelimadeedu waxay ku saabsan tahay xiriiri walaalka waxaan la hadlaya waa dadkaa shaashada iga soo eegaya gabadhaa fadhida wiilkaa fadhiya reeraha daawanaya ee arkaya ee soo eegaya xiriiri walaalkaa walaalkii aad goysay sanooyin walaashii aad goysay sanooyin jaarkii aad goysay sanooyin xiriiri xiriiri idaylkiin waxaa laydin uumay waa janno bishaaradaasa caawa idin wadaa waxaa laydiin abuuray laydiin uumay waa janno waa haddii aad ogolaataan janna laydin abuuray laydinma abuurin cadaab cadaabka waxaa loo abuuray oo qura ciddii diida jannada ilaahay u abuuray ma laga midkeen inuu jannada diido ma laga yaabaa jannadaa laynoo abuuray ee ilaahay inoo abuuray inaynu diidno haa dad badan baa diidaaya xabiibkaa dhahay sal allahu calayh wasalam janna laydin abuuray see lidinkugu abuuray eeg sifooyinka dadka ahlu jannaha ah sifooyin bay leeyihiin ilaahay u yeelay sifooyinkaa ayaad ku dhalatay adiga sida maanta aad tahay ilaabtaada maanta waxa ka buuxaa kuma aadan dhalan waxaad dhalatay laabtaadoo nadiif ah insaanku wuxuu dhashaa isagoo qalbigiisa ilaabtiisu nadiif yihiin isagoo aanan xiqdi iyo xasad iyo xumaan cadaawad aan uurka ku haynin isagoo dembila'aan ah nadiif ah taahir ah udgoon carfaaya ayuu dhashaa insaanka waana sifooyinka jannada ahlu jannahu leeyihiin sifooyinka aan waxyar ka tilmaano jannadu ay leedahay waa sifooyinka alle uu ina leeyahay subxaanah meeshaa laynoo abuuray waa meesha bilowgeeda irideeda aanan laga gelaynin ilaa qalbigaaga la xaaro qalbigaaga la nadiifiyo caqligaaga la nadiifiyo uurkaaga oo dhan la nadiifiyo waa ka alle uu leeyahay subxaanah udkhuluuha bisalaam udkhuluuha bisalaamin aaminiin wanazacnaa maa fii suduurihim min hillin ikhwaanan calaa sururin mutaqaabiliin laa yamasuhum fiiha nasabun wamaa hum minha bimukhrajiin nabbi yaa muxamed nabbi cibaadii annii ana alghafuur raxiim wa ana cadaabii huwa alcadaab alliim gala gala wakhtigiinnu markuu dhammaado meeshii laynoo abuuray ayaynu tegaynaa waxaa layna dhahayaa gala gala jannada idinkoo aamin ah idinkoo nabad qaba bed qaba gala oo aaminiin ah idinkoo bed qaba jirkiina daahiran wa baatinan idinkoo aamin ah aamin ka ah cara alle aamin ka ah urkaagoo nadiif ah oo la xaaray baad gelaysa ah waa ta sii caddaynayso wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin waxaanu ka tirtiraynaa oo aynu ka siibaynaa ka nadiifinaynaa waxa laabtooda ku jira uurkooda ku jira khilli ah xasad ah xumaan ah cadaawad ah xiqdi ah ayaanu ka saaraynaa maxaa dhulkaa waa dhul carfoon waa dhul qaali ah aad iyo aad qaali u ah waa dhul uu ilaahay ugu talagalay addoommada warkiisa maqla mar allaaliya eeg marka la galo jannada ee laystirtiro laysnadiifiyo laabta laysu xaaro dadku maxay noqonayaan waa waxa laynagu kari la'yahay imika ikhwaanan dadku waa wada walaalo rag iyo dumar yar iyo weyn waa walaalo walaalaha waa maxay sifooyinkooda calaa sururin hee mutaqaabiliin wejiyada way is arkayaan laabtu is arkaysaa waa lisu qoslaayaa qof walba qofka kaliilkiisu arkaayaa waa lisdhunkanaya waa liscaaniqaynaya waa lisxambaarsanaya waa la kala jeesan maayo la kala dhargi maayo waa sifooyinka walaaluhu leeyihiin waana sifooyinka ahlu jannaha waana midda ilaahay nagu guubaabinayo islaamku nagu guubaabinayo xabiibkeenna loo soo diray sal allahu calayhi wasalam inaynu ku noolaano adduunkan walaalo inagoo ah laa yamasuhum fiiha nasabun laa yamasuhum fiiha nasabun wamaa hum minha bimukhrajiin wax tacab ah dhibaato ah daal ah xumi ah taaban mayaan maxaa wacay qofka sifada walaalnimada qaata adduun iyo waa badbaadayaa meeshaa wanaagga badan ee laysqaabilayo meeshaa meel layska soo celinaya ma aha meeshaa qofka qalbigiisa nadiifka ahna nicmada waaba loo daa'imiyaa weligii qaar baa marka jeclaanaya inay sidaa noqdaan qaar baa jeclaanaya in nicmada ilaahay siiyo qaar baa ooyaya qaar baa murugsan qaar baa labaatankii sanee walaalahood ay gooyeen dariskoodu gooyeen labadii kala tagta ee eh, labadii eh, wada dhashay labadii jaarka ahaa kuwii saaxiibaha ahaa kuwii bal isqabay kuwii isdhalay dadkii isjeclaa ee kala tegay markay nicmadaa maqlaan way xanaaqsan yihiin way murgayaan way shalaynayaan laakiin ilaahay laa tutaal cadaa daa'iman waa ka dhahaya nabbi nabbi nabbi cibaadii annii ana alghafuur raxiim war nicmadaas awalbo idinka umbaan idiin sameeyey aniga idinkaa dhani kari waaye idinkaa tegay haddaad ii soo laabataan u sheeg addoommadayda aniga dembiga waa dhaafa aniga dembiga towbadda waa aqbalaa haddaad ii soo noqotaan waa idin aqbalaya waa idinka tirtiraya wixii hore haddaad diiddaan miya oad ku adkaysataan wa wana cadaabii huwa alcadaab lliim ibliis unbaad la gelaysaa ilaa ibliis baad qaadataye ibliis baad doortaye ibliis baad xir kaa dhigta oo ku rartaye meeshuu galo unbaad la gelaysaae ogow maadaama jannadii sifadeedii ay sidaa tahay innaga markaynu dhalanaynayna ilaahay sifooyinka noo yeelay inagoo laabtaynu xaaran tahay xumaanoo dhan cadaawudoo dhan xasidoo dhan qiiloo dhan wax walbo karaahiye ah ilaahay naga xaaray inagoo nadiif ah waxaa la doonayaa in lagu noolaado sidaa ilaa aynu ka gelayno jannadii laynoo abuuray macnaha meela fahmaysaan waxaa marka laynoo soo diray ibliis baa jooga sidaa ahaan mayno qalbigeennu sidaa aynu ku dhalanay nadiif u ahaan maayo laakiin waxaa laynoo soo diray xabiib ku salli xabiibkaaga sal allahu alayh wasalam salligiisu waa cibaado salligiisu waa dembidhaaf salligiisu waa raxmad salligiisa waxaa ku soo dega sakiine iyo deganaanshaa ku soo dega waa ka uu dhahayo sal allahu alayhi wasalam xadiid saxiix ah inamaa bucitu liutamima makaarim alakhlaaq waxaa la ii soo diray waxaa la ii keenay adduunka guudkiisa ilaahay ii soo diray waa in aan dhammaystiro dadka ku nool dushooda ku dedo makaarim alakhlaaq inaan dhammaystiro akhlaaqda teeda wanaagsan taasaa waxay keenaysaa in laabtaadu xaadhnaato aad ku noolaatid fitrada sidii lagu abuuray inaad adduunkan ku joogtid oo hadhowna aad jannadii ku geshid diinta uu wata ee makaarimul akhlaaqa ah sala allahu calayhi wasalam waatan dhahaysaa muxammadun rasuulullah wladiina macahu ashidaau cala lkufaar naari ruxamaau baynahum rasuulka muxamed sal allahu calayh wasalam waa rasuulka ilaahay isaga iyo dadka la socday asxaabaha ah ilaa qiyaami saaca xataa taabiciintii taabicutaabiciintii inaga kuwa inaga dambeeya dadka raaca waddadaa saxa ah qaata manhajka lala soo diray ruxamaau baynahum ashidaau cala lkufaar ruxamaau baynahum dhexdooda way isu naxariistaan waa makaarim lakhlaaq akhlaaqda teeda wanaagsan inaad walaalka u naxariisatid inaad waalidka u naxariisatid kan kaa yar kan kaa weyn dariskaaga dadka aad la dadka aad la macaamilaysid ruxamaau dhexdood in ay isu noqdaan dad isu jilcan oo isu naxariista wax isu tanaasula oo maaragta iscaawiyo oo iscafiyo oo isjecel oo midaysan in la noqdo ruxamaau baynahum laakiin cadaawada xidiga xasadka colka yaa leh ibliis iyo dhashiisaa ibliis baa leh waa inaynu xasad ku noqonnaa waa inaynu cadaawad u qaadnaa ibliis kayaashaa la yidhi cadow laguma dhihin walaalka cadow ka dhigo laguma dhihin kii aad dhashay cadow ka dhigo taad qabtay cadow ka dhigo jaarkaaga cadow ka dhigo laguma dhihin ibliiskaa la yidhi cadow ka dhigo ibliiskiina waanu xiriirinaa runta marka la rabo ibliisna waynu xiriirinaa kii gooya la waynu xiriirinaa gaalka waynu xiriirinaa kii u naxariisa xiriiri lagu yidhina waynu goynay san janno ku gelaynaa miyaanu ibliiska ka run sheegin dhaartiisii ahayd uma laaatiyannahum min bayni aydiihim wa min khalfihim wa can aymaanihim wa can shamaa'ilihim walaa tajidu akarahum shaakiriin miyaanu ka dhabaynin ilahay baan ku dhaariyeen maanta xaalkeennu waa maanta xaalkeennu waa kuweena isu dhowey kuweena kala dheer kuweena jaarka ah kuwa isdhalay kuwa isqabaa xaalkeenu waa sidee miyaynu isjecelahay miyaynu midaysannahay jannada sifooyinkeeda waxaa ka mid ah dadku inuu walaalo ahaado waa sifooyinkaah adduunkana maxaa la yidhi ilaahay nagu boorinayaa inama almu'minuuna ikhwa muminiinta dadkan isku diinta ah ee tawxiidku walaaleeyey waa walaalo walaalo ka qiimi badan kuwa hooyay aabbawada dhalay dhexdooda maxaa la yeelay sifooyinka wanaagsanee walaaluhu leeyihiin muminiintu leeyihiin adilatin cala lmuminiina acizatin cala lkaafiriin isu naxariisanaya oo garabka isululaaya iscaawinaaya wax istaraaya isfarxad gelinaaya isjecel ismidaynaaya iskaabaaya muminka sifooyinkiisii muxuu ahaa yashudu bacduhu bacda wa iskabayaan laakiin lugii laba iska goyn mayaan kala tegi mayaan isu xanaaqi mayaan walaalayaal makaarimta rasuulka lala soo diray sal allahu calayhi wasalam maalmihii uu yimidba wuxuu bilaabay inuu fidiyo yuu ku fidinayaa waa dadkii ugu horeeyey waandir cashiirataka alaqrabiin waa wal sadru lislaam waxaa la yidhi war makaarimtan akhlaaqa jacaylkan midnimadan horumarkan wax wadaqabsigan iscaawintan laabtoo lisuxar dadka adiga kuu dhow ku bilow ayaa la yidhi dadka adiga kuu dhowdhow xaaskaaga ciyaalkaaga ehelkaaga alaqrabu falaqrab jaarkaaga kadibna maaragta gobolka magaaladaada gobolkaaga maarata sida hadda loo kala dhow yahay wad baa la yidhi rasuulku sal allahu ayaa dhahaya radia allahu canhu waardaah dardaarankii ugu dambeeyey ee uu isiiyey xabiibkayga sal allahu calayh wasalam ku saliya xabiibkiina wuxuu ahaa axsin khuluqaka linnaasi yaa mucaad aad buu u xifdiyey kelimadaa mucaad radia dadka aad la dhaqmaysid iyo dadka aad u tegaysid iyo dadka aad la nooshahay akhlaaqdaada u hagaaji macaamilkaaga u hagaaji ahlaaqdan waad ogsoontihiinoo linaas yaa layidhi la soco lama dhihin lilmuminiina keliya linaas axsin khuluqaka linaas gaal iyo muslimba u hagaaji dhaqankaaga ahlaaqdaada waxaan rabnaa anaga kuwa nala dhashay muslimiinta iska dhaafe gaaladii baa na sugaysoonu rabnaa inaan dhaqankeenan wanaagsan ee xabiibku inoo keenay ilaahay inoo dooray subxaanah in aynu ku soo hanuunino diinta aanu ku soo gelinaanu doonaynaa na in aan kuwaana ilowno kuwii aynu wada dhalanay muslimka aynu wada ahayna aanu aanu kala dirno aanu cadaawad dhexdooda ku abuurno aan maaragtaya aan kala fogayno sidaa ma aha axsin khuluqaka linaasi ya mucaad akhlaaqdana waxay ka bilaabataa calaaqada uu qofka muslimka ah la leeyahay ilaahiisa waa ta koowaad haddaa rabtid dhaqankaaga inaad hagaajisid kow ha fiirinin insaankan insaankan adigu ma hagaajin kartid waa laga horeeyaa xaqa horeyaan ugu leh allihiina abuuray inaad hagaajisaa waa inaad u dhowaataa inaad awaamirtiisa qaadataa wixii uu ku fari qaadataa wixii uu kaa reebay ka hadhaa sida caawaba aynu arki doono in badanoo layna farayo iyo in badan oo laynaga reebayo wanaaji akhlaaqda oo dhan haddaad doonaysaan inaad noqotaan dad akhlaaq leh akhlaaqda uga horaysa waa xiriirka qofka uu la leeyahay ilaahay inuu hagaajinno markaa kadib ayaad insaanka u imanaysaa way loo horumarinayaa ta'alle ilaahay haddaad hagaajisid xiriirkiisa oo uu kaa raali noqdo insaanka qalbiyadooda oo dhan laba faro faraha ilaahay ayuu ku jiraa isagaa qalbiyada rogroga isagaa arrinkaagii gaarsiina adigu wax ma gaarsiin kartid wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa annagu waa iska hadlaynaa laakiin wax qaadashada iyo leh allah hagaaji xiriirka ilaahay marka kadib xiriirka bani aadamka yaa ugu horeeya waalidka wabilixsaani wabilwaalidayni ixsaanan kadibna ehelkaagii kadib maxaa idhahdaa wixii aad dhashay faracii jaarkaagii sida loo kala dhow yahay arxiraximkii inaa hagaajisid marka intaa hagaajisid kadibna kii aa isku wadanka ahaydeen hagaaji akhlaaqday ka tahay inaad hagaajisid xiriirka kaa isku wadanka tihiin inaad hagaajisid kadib markaad insaanoo dhan ka baxdid xoolihiibaa ku sugaya bii'adiibaa ku sugaysa wadooyinkiibaa ku sugaya waxaa ku sugaya webiyadiibaa ku sugaya baarihiibaa ku sugaya hagaaji hagaaji ilaa waa wixii aad ku nooleedoo aad intifaacaysay hawshuma yaraa intaasoo dhan diinteenna ina faraysa inaynu hagaajinno waa ka dhahayo sal allahu calayhi wasalam xadiid kaloo saxiixa ah khiyaarukum khiyaarukum khiyaarukum axaasinukum akhlaaqo kuwiina ugu akhyaarsan ugu akhyaarsan macnaheedana waxa weeyaan waa macno weyn tahaye waa kuwiina maalinka qiyaama agtayda jannatulfirdows ila degi doona weeyaan jaarkayga noqon doona meel kale wuxuu ku leeyahay anaa idinkugu akhyaarsan xagga ahliga marka la yidhaahda kiina ugu akhyaarsan waa kan ehelka u wanaagsan anaana ugu wanaagsan ehelkiisa khiyaarukum axaasinukum akhlaaqa kiina ugu akhyaarsan waa kiina ugu wanaagsan dhaqanka iyo akhlaaqda mar kale waa kau dhahayo sal allahu alayh wasalam min akmal lmuminiina axsanuhum khuluqan waaltafuhum biahlihi mu'miniinta kan ugu iimaanka adag iimaankiisu taamka yahay waxa weeyaan oo iimaankiisu buuxo waxa weeyaan kan ugu ixsaanka kan ugu akhlaaqda wanaagsan kan ugu dhaqanka wanaagsan kan ugu dhaqanka wanaagsan ehelkiisana u turida badan dadka aad la nooshahay ee kuu dhowdhow adiga quw anfusakum wa waahliikum naaran soo looma dhihin mas-uul baad ka tahay dadka aad goysay mas baad ka tahay dadka aad fogaysay masuul baad ka tahay dadka aad ka irdhowday mas-uul baad ka tahay kuwa cuqdada iyo xasadka aad u qaaday mas-uul baad ka tahay waa lagu weydiinayaa maalinka qiyaamo ficil walba oo aad samaysid adduunkan waa lagaa xisaabinayaa waa lagaa xisaabinayaa kan ehelkiisa u turidda badan kan ehelkiisa u naxariista kan ehelkiisa wax la qabta farxad geliya rasuulkeenna xabiibka sal allahu alayh wasalam xadii ku sugan saxiixaynka bukhaari iyo muslim oo muttafaqun calayhi ah min xadiii anas ibni malik radi allah canhu waardaah ayaa wuxuu ku dhahayaa sal allahu calayh wasalam isagoo si toos ah inoo amraaya waxa maanta hadlaya aniga ma aha kallaa uma kallaa wallaahi aniga maaha aha waxaan aynu akhrinaynaa maaha wax waayo hore soo degay ummad hore ku soo degay ummadaana le'deen ma aha imiku cusub yahay idaylkiin waxaad ku jirtaan waa guryihii ilaahay inuu maanta xabiibkiinnii sala allahu calayhi wasalam idin hor fadhiyo niyaysta oo uu idinla hadlayo annaga waanu gudbinaynaa un inuu idinla hadlayo uu idin leeyahay hadduu halkan maanta idiin fadhin lahaa khayru khalqillaah oo uu idin dhihi lahaa xadiidkan saxiixaynka ku sugan min xadiidi anas radi allahu canhu ardaa walaa taxaasaduu walaa tadaabaruu walaa taqaatacuu wakunuu cibaad allahi ikhwaana maxaad samayn lahaydeen ha isu caroonina hebel ha u caroonin heblaayo ha u caroonin adiga walaalkaa walaasha ha u caroonin jaarkaaga ha u caroonin ha u ka wada dhalateen ha u caroonin ha xasdin ha u duburjeedinin dhabarka ha aadinin ha gooynin hee wa kunuu cibaad allahi ikhwaana ahaada addoomma labada shay labada sifee quruxda badan ee layna amrayo uu xabiibku ina amrayo sala allahu calayhi wasalam wa kunuu cibaad allah axaada addoommo alle waxaa laynoo nisbeeyey addoommihii ilaahay waxaa laynoo diidayaa inaynu noqonno addoommo ibliis inaynu shaydaan lacnatullaahi calayh ibliis inaynu u noqonno ha noqonina ku jirta mafhuumka waa ha noqonina addoommo ibliis addoommo shaydaan ha noqonina meeshuu galay ayaad la gelaysaane ee waxaad noqotaan addoommo ilaahay wa kuunuu cibaadallaahi ikhwaana ruuxa ku dhahayo waa ayo xabiibkaaga sala allahu calayhi warkiis ma qaadanaynaa ma qaadanaynaa warkiis waynu qaadanaynaa xadiisku waa muttafaqun calayhi waxa ku dhahaya waa xabiib sal allahu calayh wasalam waxa kuu soo guurinaya waa anas ibni maalik radi allahu canhu oo rasuulka ag fadhiyay khaadimkiisa ahaa radi allahu canhu ardaa wuu sii waday wuxuu yidhi laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa alaain xalaal uma aha uma habboona uma bannaana qof muslim ah muslim qof ah uma bannaana in uu ka haajiro walaalkii bilaa sabab maaha asbaab adduunyo asbaab aakhiro asbaab caqiida waa gooni way taa iyadoon weliba adduunkii wax listarayo xataa hadduu gaal yahay waalidka la goyn maayo la goyn maayo adduunka si fiican kula noolow xaqii uu kugu lahaa wuu kugu leeyahay laakiin diin baydan wadaagin diin baadan ka qaadanayn macsi baadan ku ateecayn laakiin hagooynin u qosol u dhoolacadee u gee dhar u tol u gee u qabee u maaragtay waa gaalkii maxaad u muslimka ahaa qof muslima xalaal uma aha walaalkii inuu ka haajiro oo uu ka maqnaado ka tago u gooyo muddo ka badan saddex cisho warka waa cadyahay saddex cisho ka badan walaalkaa ma goyn kartid laakiin maanta waxa waaye walaalihii bilooyin isbuucyo iskaba dhaaf maalmo iskaba dhaaf isbuucyo dhaaf bilooyin dhaaf sanooyin ayay maraysaa labaatan sana ayaannu aragnay laba walaala ah oo kala go'an aanan isla hadlin toban sanaad arkaysa walaala isku uur hooyo galay ya hooyadoodna dhimatay aan isla hadlaynin war hooyadaa maanta maxay ku nooshahay saaad u sheegaynaysaa baari inaad tahay gabadhii wiilkii uurka aad wada gasheen aad raximka haydeen aad maaragtahay iskoyska aabba haydeenba haddaad goysay seed u sheeganaysaa baari inaad tahay seed wanaag u sugaysaa caasi tahay caasi ayaad tahay haddaad sidaad ku dhimatidna meeshaadu ma aha jannadii waa cadaabka war intaynu noolnahay aynu fikirno aynu fikirno qof muslim ah xalaal uma aha walaalkii inuu ka haajiro inka badan saddex xadiis kale oo isla anas ah, oo bukhaari muslim ah ayaa wuxuu leeyahay xabiibku ku salliya xabiibkiina wuxuu dhahayaa sal llahu alayh wasalam laa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fawqa alaai layaalin yaltaqiyaani fayucridu hada wayucridu hada wakhayruhma aladii yabda'u bsalaam muslim xalaal uma aha umana bannaana walaalkii inuu ka haajiro walaalkuma aha kii hooyo ee aabbe ogo waa walaalkii muslim ka ahaa inama almu'minuuna ikhwa inuu ka haajiro xalaal uma aha muddo saddex cisho ah saddex cisho ka badan oo ay weliba kulmayaan oo ay is-arkayaan ay meel wada joogaan kanna uu ka jeesanayo walaalkii kanna uu jeesanayo xalaal uma ah umana habboona marka laakiin waxaa la yidhi xalaal uma aha laakiin labadooda dabcan marka ay waanada maqlaan axaadiistan ay maqlaan aayaadkan ay maqlaan culimmadii waraatul ambiyaa ahayd ay wax u sheegaan dabcan insaanka isku dhaqan ma aha isku dabeecadna ma aha isku uurna ma aha insaanka caro kala duwan ayaa laga sameeyey waa caradii nabiyullaahi aadam abulbashar calayhi wacalaa nabiyina wa wasalaam laga abuuray way kala duwanayd way kala duwanaydoo mid adag oo aanan waxba gelaynin roob walboo ku dhaca aanan qaadanayn iyo mid iska maasha allah ohoo hadii xayaayar ku daadaba dhuuqayso qaadanaysa oo wax soo saaraysa ayaa laga kala sameeyey marka marka dadku waxa ka maqlaan midbaa soo debcaya oo soo laabanaya waa la boorriyey waana la dhiirigeliyey waana la ammaanay xabiibkaa dhahaya sal allahu calayhi wasalam aakhiru lxadiid dhahaya wakhayruhuma aladii yabda'u bisalaam waxaa labadaa khayr badan fadli badan ilaahay agtiina u dhow ilaahayna jecel yahay adduun iyo aakhirana uu liibaanayaa kan salaanta bilaaba kan salaanta bilaaba oo ku hormara ku hormara aakhiro wax lagu liibaanayo waa horumar aakhiro mar walboo laga sheekeeyo waa horumar falyatanafas lmutanaafisuun wasaaricuu ila makhfirati min rabbikum fastabiquu lkhayraat mar walboo aakhiro laga hadlaya waa dhaqtan waa orotan waa mubaadaro waa in qofka qofka kale uu ka hormaro wa khayruhuma aladii yabda'u bsalaam waxaa khayr badan labadaa ka ku hormara salaanta noqoka salaanta ku hormara waxaad arkaysaa oo jira dad walaalo ahoo laga keenay qaxootiyada ah. dadka waxaa waaye khayrka ma suulayo ummadda rasuulkaanu nahay sal allahu calayh wasalam dadku waa iscaawinayaa qaar baa magaalo ku soo hormare qaar baa ilaahay wax siiyey hanti siiyey qaarna waa la qadiyey qaar baa laga keenay aad arkaysaa baadiyo laga keenay qaxooti isagoo ari raacaya meelaha ku gaajaysan oo ku arradan oo ku dacdaraysan ayaa laga keenay markaasaa magaalo la keenay dharkii laga bixiyey loo qabeeyey guryo la siiyey bal loo sameeyey markay dhergeen oo ay weynaadeen oo ay cayileen oo ay guursadeen ayaa waxaad arkaysaa qofkii walaal ahaa ee intaasoo dhan u huray waa walaalkii iskoo isku abeeyiin ama waa walaalkii muslin ah ayuu dabada ka laabayaa waa abeesaad korsatay soo maaha warmiyaanu jirin markaasuu caybkuula dhaqaaqaya maxaad ii qabatay maxaad ii markuu dhargay oo uu dukaamadiisii batay magaaladii magac ka yeeshay baa wuxuu uurkiisii geliyey xiqdi iyo xasad iyo xumaan iyo cadaawad ayuu ka buuxiyey war ma sifo muslim baa ilaahay baa idinku dhaariyey sifada diinteenna soo maaha whal jazaau lixsaani ila lixsaan qofka maalin gacan kuu taagaa waa inaad ogaataa kii wax ku soo bara kii noloshaada bedela kii wax kuu sheega waa inaad ogaataa maxaa waay waa nicmo ilaahay oo aad ku shukrinaysid lain shakartum laaziidannakum laakiin cidna wax yeeli maysid hadduu arkayo kaa walaalkii intuu wax taray kaa walaalkii baadiyaha ka keenay qaxootiga ka keenay isagoo dhibban ka soo bixiyey wax la taray la caawiyey la nooleeyey oo markaa kadib walaalkii cadaawadii collaytan u qaaday oo xasad u bilaabay wallaahi aday ku dhibaysaa ilaahaybaa ina dhahaya wa jazaau sayi'atin sayi'atun miluha haddaad xumaan samaysid aday kuu taallaa sun haddaad beeratid adaa goosanaya wanaag haddaad beeratid adaa goosanaya icmal maa shit kamaa tadiinu tudaan waxaad doontaa sameeya dhan walba wax waa lidinkaga sheegay war isjeclaada war cadaawada orkeenna ka saara war iscaawiya war cadowgiibaa idinka faa'idaystay maanta cadowgeenna waa kasaa waa saddexdii sacee maaragtaaye la kala cunay ee uu libaaxu kala cunay ayaynu noqonnayn nin walba gooya goonidiisa u taahayaa maanta war aynu isu imaanno aynu isjeclaano aynu midowno aynu warka ilaahay warka rasuulka maqallo magaci islaamka waynu dilay aynu soo noolayno haddaynu nool rasuulkeena sal allahu alayhi wasalam waa kuu dhahayo sal allahu alayhi wasalam iyaakum wlbidata iyaakum wlbidata iyaakum wlbidata fainaha hiya alxaaliqa imaamu albaani ayaa saxiix yeelaya xadiiska waxaan idinkaga degayaa xanaaqa iyo carada iyo urxumida ayaan idinkaga degayaa uu xasad ku keenay iska ilaaliyo ka fogaada ka fogaada collaytan oo dhan ka fogaada bal ka fogaada asbaabaha keenaya iyo albaabadiisa ha furina yaa la furin ka fogaada maxaa wacay innaha hiya alxaaliqa waa xiirto weeyaan maxay xiiraysaa waxay xiiraysaa timaha maahane diintaadiibay xiiraysaa akhlaaqdaadiibay xiiraysaa dhaqankaagii wanaagsanaabay xiiraysaa bal aakhiradaadiibay xiiraysaa wallaahi aakhiradaadiibay xiiraysaa fa inahaa hiya alxaaliqa ha qaadina dhan ka fogaada oo waxa uurka ku jira ka saara mar waa kuu dhahayo xadiid saxiixa iyaakum wlxasad iyaakum wlxasad faina alxasada yaakulu lxasanaat kama taakulu naaru lxatab war xasadka iska ilaaliya maxaa wacay jiro oo dhan amraad lquluub oo dhan cadaawad oo dhan isagaa keenaya xasadkaa keenaya maxaa la xasdaysaa walaalka xasadku wuxuu cunaa dhibaatada lagaaga celinayo waa maxay dee acmaashaadii oo dhan af iyo adin soddon konton afartan lixdan sano waxaad samaynayso oo dhan buu cunayaa inaad khasaartid lama rabo wati waad ku dhumisay salaadan soonkan zakadan oradkan ilaahay aad u ordaysid aakhiro ilaahay meel fiican buu kula rabaa laakiin ilaahay wuxuu naga yaqaanaa waxa cunaya camalkaaga waxa baabi'inaya waxa baabi'inaya camalkaagan waa xasadka iska ilaali wuu cunayaa sida dabku u cuno qoryaha xaabadu siduu u cuno wax aynu naqaana ayuu noogu misaalayaa xabiibku sal allahu calayh wasalam marka la geliyo eeg kulamaa ay badato dabku uu bato uu holco uu sii weynaado xaabadii dhaqsaa la baabi'inaya oo la cunayaa kulamaa uurkaagu uu ku sii midhiiro ibliiska uu ku sii shido yaa oo uurkaaga aad ku xoojisid bahalka xasadka ah si aad iyo aad u badan buu u baaba'ayaa wixii sanooyin oo dhan hal mar buu laqayaa ibliiska hawsha uu qabanaya dee waa taa war hawshiisii wuu hayaaye hawshaadii maad qabatid oo inaad uurkaagii nadiifisid ah oo aad u nadiifisid walaalka u nadiifisid xaaskaaga u nadiifisid jaarkaaga u nadiifisid ubadkaaga asxaabtaada aad u nadiifisid maxaan u gabnay shaqadeenii annaga ibliiska shaqadiisiibuu haystaa innaga oo dhanna ibliiskii baynu kaalmaynaynaa oo aynu ku kaalmaynaynaa shaqadiisii ya war waxaynu nahay ilaahay haynaga fogeeyee kuwuu dhaarta ku maray ee uu leeyahay wa qaala laatakidanna min cibaadika nasiiban mafruuda wallaahi eeg caasinimadiisa wallaahi waxaan ku yeelanayaa ninkan aad iiga soo saartay jannada awgii ninkan aad jannada isaga dartii iiga soo saartay wallaahi ubadkiisa waxaan ku yeelanayaa nasiib go'an qayb baan ku yeelanayaa dadka uu dhala ninkan aadam ah wallaahi inaanay adiga addoommo kuu noqonaynin ha ku fikirinuu leeyahay ibliis baa ilaahay ku dhahaya ha ku fikirin allow inay adoomo ku wada noqdaan laakiin anaa qayb ku yeelanaya war noloshaada ibliis muxuu ku leeyahay miyuu ku abuuray muxuu ku leeyahay ii noloshaada miyuu ku irsaaqaa ibliis ibliis muxuu ku hayaa oo aan lugooyo ahayn nasiib go'an ayaan ku leeyahay buu yidhi miyaanu ka dhabaynin ibliis miyaanu ballantiisii oofinin haddaadan adiga ogaan ilaahaybaa ogoo kuu sheegaaya oo dhahaya walaqad sadaqa calayhim ibliisu dannahu fattabacuuh fattabacuuhu ilaa fariiqa min almu'miniin wuu ka uu qaaday ibliis dadkii addoommadii aadam ilmihiisii in badan baa raacay oo raacay oo uu la tegay marka mid baa tahay kuwuu la tegay marka mid baa tahay adiga kaa labaatanka sano walaashii gooyow kaa kale gabadhaas aabbeed aan labaatanka sano la hadlin labadaa isqabtee aanan maaragtaayay isla hadlin war kuwaa jaarka ahee kala tagow ma ka mid baa tihiin addoommadii ibliis dabcan waxaad leedahay maya waadna tahaye ogow laakiin maanta waad maqlaysaae ka had sidaa haddaad ku dhimatid ibliiskii aad raacday taladiisa unbaad la gelaysaa godkuu galo laguma abuurin cadaab laguma abuurin cadaab yaanu ibliisku gelinin meesha ilaahay kuugu talagalay meeshaasaa la rabaa inaad u shaqaysatid inaad u shaqaysatid baa la doonayaa meesha iyada ah xadiis kaloo saxiixa oo uu abaa hureyra warinayo muslimna uu soo saaray ayaa wuxuu leeyahay xabiibkeena sala allahu calayhi wasalam isagoo weliba inoo sheegaya fursadaha ina dhaafaya haddaynu caqli leenahay masanooyin baa maye ee isbuuc walba laba fursad baa ina dhaafta oo qaali ah wuxuu leeyahay xabiib sala allahu calayhi wasalam waxaa la furaa albaabada jannada usbuuc walba laba cisho isniinta iyo khamiista jannaala fura la yidhaahdo waa intay sanadka kow iyo toban bilood ayaa bil walbaa usbuuc walbaa waxaa la furayaa khamiis iyo isniin ilaa ramadaanka maahan ramadaanka soddonka cisho oo dhan waa wada furan yihiin laakiin o tobanka bile kale waxaa la furaa isbuuc walba khamiis iyo isniin baa laga furaa deeqdaas fiiriya haddaad maqashaan jannaa la furay albaabadeeda macnaheedu waxa weeyaan dee waxaa ka soo degaya raxmad waxaa ka soo degaya deganaansho irsaaqoo dhan maqfiro ayaa ka soo degaysa dembigaagaa la dhaafaya wuxuu leeyahay marka albaabada jannada la furaa waxaa loo dembi dhaafaa aad u dhegaysa addoonkii allow waxaa loo dembi dhaafaa qof walba oo aanan ilaahay u shariig yeelin macnaha ideelkiin waa laydin dhaafaya muslimiin baatii soo maha ilaahay u shariig waa muslimiinta oo dhan dembigiinna waa la dhaafayaa khamiista iyo isniinta khamiista iyo isniinta ilaa waxaa laga soo reebay mid inkaar qaba ah oo dhal ibliis ah oo ibliiska uu ku shaqaysto u raran ibliiska allaha ka soo foree waxaa loo dambi dhaafaa labadaa cisho qof walboonan ilaahay u shariig yeelin ilaa laba ruux oo xarash isu haya maahane ama mid qof muslim ah oo walaalkii kale xarash u haya laba col ay cadaawadi ka dhaxayso oo saddex cisho ka badan shardiga waa taagan yahay saddex cisho ka badan saddex cisho culimmadu waxay leeyihiin dee ibliis baa nala xiriira dagaal baynu ku jirnaa khasab wuuna taabanayaa ibliiska hadduu ku taabto lama diidan inaad xanaaqdid inaad carootid inaad waxxun dhahdid walaalkaa dhib ma laha oo ibliis baa nala xiriira laakiin maalinka hore waa lagu ogol yahay walaalka hala hadlin ka tag maxaa wacay caradaa kaa soo degaysa laakiin islaama maalin kula gaarin maalinka labaad nafsadaadii baad raajicaynaysaad ku noqonaysaa war walaalkaa shalay ile carradii waa kaa degtay markaan waad fikri kartaa war walaalkaa shalay maxaad ku maartay so walaalkaa ma aha wiilkii aad wada dhalateen hooye aabba wada ahaydeen ur hooye aad wada gasheen soo ma aha jaarkaagii soo kii adeer uu dhalay abti uu dhalay habaryari eedda ay dhaleen soo wiilkii jaarka ahee wanaagsanaa soo kaad wada shaqaynayseen kaad muddo saaxiibbad ahaydeen maxaase ibliissee see ilaahay kuu galay sideed uga xanaaqday sidee shalay oo dhan maalinka labaad waa fikir nafsadaadaa raajicaynaysaa fikir waad shaqaynaysaa waa cibaade ogow waa annadam nadam waayo khasilooyinka towbadayna ka mid tahay in khaladkii kaa dhacay aad dhaasaa ilaahay kuu galay se ilaahay kuu galay war waxaas maxaa qof muslim baa tahay qof weyn baa tahay waxaasay kaaga soo fuleen see afkaaga waxaas uga soo baxeen gacantaadu say waxaa u qabatay sidee waa inaad dhahdaa dembidhaaf baad helaysaa maalinka saddexaadna waa icdaar qofkii baad u tegaysa oo leedaha walaalo dee baana qaaday raalli ahow waxa aynay dhacaan maahayn inaynu ka hortagnay ahayd waa raalligelintii saddexda cishaa lagu ogol yahay maalinka afraad miya laguma ogola maxaa la dhahayaa dadka isjeclaan walaalaha ah dembigooda waa la dhaafay kuwan waa la dhaafay waa kuwana way fuulayaan jannooyin bay u socdaan adigii waxaa lagu dhahayaa andiruu haadayni xataa yastalixaa u kaadiya kuwan naxariista kale eega in laynoo furo dembigeena la dhaafay jannadu waa naxariis in haddana laguu sugo waa naxariis ya markee waxa aad ku ficilka aad ku sugan tahay waa ficilka cadaabka lagu geli lahaa kuu qaban maayo ilaahay rasuulkaan dhahay sal allahu calayh wasalam ina allaha yumhilu walaa yuhmil ilahay wuu kuu sugaayaa xaliim mooyaan ilaahay wuu kuu sugayaa laakiin kuu qaban ma halmaansana ilaahay ogow in sidaa lagugu jecelyahay marnaba ha u malaynin inaad walaalkaa goysid in lagugu jecelyahay xaaskaagii fogaysid lagugu jecelyahay ilmahaagii fogaysid lagugu jecelyahay marnaba in raalli lagaaga yahay ha u malaynin marnaba ilaahay taa raalli kaagama aha raalli ilaahay kaagama aha markaasaa la dhahayaa unduruu haadayni xataa yastalixa kuwan ilaa ay ka heshiinayaan khamiistii baa ku dhaaftay haddana isniintii isniintii baa ku dhaaftay bil baa ku dhaaftay sanad baa ku dhaafay toban sanaa ilaahay ku sugayaa miyaadan xishoonaynin addoonkii allow miyaadan xishoonaynin toban sanaa lagu sugayaa ilaahay ku abuuray oo ku qaban karay oo ku dili karay ku sidcin karoo cadaab kugu turi karay ku sugayaa oo uu leeyahay andiruu haadayni xataa yastalixaa u suga kuwan ilaa ay ka heshiinayaan isuga marna xabiibkaagu ku leeyahay sal llahu alayh wasalam wakhayruhma aladii yabda'u bisalaam maad noqotid ka khayrka badan maad noqotid kan ilaahay jecel yahay maad noqotid xiriirisid walaalkaa maa xiriirisid maxaad ku goynaysaa waa asbaab adduunya maxaad ku goynaysaa ibliiska ilaahay herherkay buuna gaarsiiyey wuxuu leeyahay wakhayruhuma aladii yabda'u bisalaam waxaad noqotaan labada ruux ee isgooyay ka khayrka badan adiga noqo ee salaanta bilaaba waxaana khayr badan ka salaanta ku horeeya waa bowrin uu xabiibku ina bowrinayo sal allahu calayhi wasalam in aynu ku degdegno musaalixada ku degdegno heshiiska ku degdegno gacan qaadka salaanta waxay u khayr badan tahay waa laba shayba way qabanaysaa waxay baabi'inaysaa oo ay meeshaa ku goynaysaa ku afjaraysaa hijradii kalago'ii waxay bilaabaysaa jacayl bay bilaabaysaa dembiyadiina way dhaafaysaa maalinka laga bilaabo waxaad noqonaysaa qof ahlu janno ah xadiiska weliba rasuulka eeg sal allahu calayhi wasalam waa ka uu dhahayo taas albaabadaa la furaabay ahayd haddana xadiis lafdi kale oo muslim uu leeyahay ayuu leeyahay sal allahu calayhi wasalam acmaasha addoonka ilaahay loo bandhigaa isniinta iyo khamiista acmaashaa la bandhigaa waa la fiirinayaa amaasha waxaa la aqbalayaa qofka acmaashiisa la aqbalayaa acmaashiisoo dhan waa la aqbalayaa qof walbana waa laga aqbalayaa ilaa labada qof ee isu caraysan maahane waxaa la dhahayaa kuwan camalkooda gadaal ha loo dhigo ilaa ay ka heshiiyaan heshiiska aad walaalkaa la heshiinaysid waxaa ku xiran dembidhaafkaaga ilaahayna wuxuu ku leeyahay aan ku dembidhaafee la heshii walaalkaa la heshii walaashaa la heshii waalidka soo celi xaaskii ad cayrisay soo celi jaarkaagii soo celi la heshiiyo gacanqaad uurkiisa farxad geli laabta u xaar aan janno ku geeyeen ibliisna wuxuu ku leeyahay war sidaa ha yeelin warka ilaahayna ha maqlin kaynu qaadanay annaga marka ki baynu qaadanay war haddaad janno rabtaan inaad ilaahay u dhowaataan ilaahay inuu idin jeclaado caawa ka dhimanaya adduunka ka tagaya lama oga annaga oo dhan musaafiriin baynu nahay waxaynu u safraynaa waa ilaahay waa ilaaha inoo wada yeeraya idaylkeen oo dhahaya walaa tastawi alxasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan waa ilaaha aad u socotaan waad kaga socotaan waad socotaan soddon sanaad soo socotay afartan baad soo socotay kulligiin intii badneed waa dhammaadeen ilaahay way gaadheen annagana goordhow baynu gaadhaynaa warkiisana waannu diidnay maxaynu u tegaynaa waxaynu u tegaynaa ilaahay ilaah xarash inoo hayaanu u tegaynaa ilaah xarash inoo haya inoo caraysan walciyaadu billaah maxaad sugaysaa markaa iyada ah so u noqon mayno kuwuu alle leeyahay kalaa inahum can rabbihim yowmaidin lamaxjuubuun kuwa laleeyahay waa laga xijaabaya ilaahay maalinka oo is arki mayaan waa cibaadu shayaaiin cibaadu ibliis adoomaha ibliis weeyaan ilaahay is arki mayaan ilaahay wuxuu qaabilayo maalinka qiyaame waa addoommadiisa waa kuu rasuulku dhahayo war qaabila ilaahay oo aad u tegaysaan goordhow wa kunuu cibaad allaahi ikhwaana noqda ayaa la ku diidannahay ma garanayo waxaan ku diidannahay rasuulkana dhaar buu marayaa marka kanaan ku soo khatimayaa yaa dhaaranaya asaadiq lmasduuq alladii laa yandiqu can ilhawa in huwa ilaa waxyun yuuxaa runlow wax walba uu sheego waa run waana loo rumaynayaa iskama hadaaqa sideennoo kale hawadiisana kama hadlo waxa uu inoo sheegaye uu ina soo gaarsiiyey waa waxyi ilaahay xaggii ka yimid wuxuu leeyahay wladii nafsii biyadih laa tadkhulu ljannata xataa tu'minuu walaa tu'minuu xataa taxaabbuu alaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu taxaababtum afshu salaama baynakum sal llahu calayh wasalam ku saliya ilaaha nafsadayda gacantiisa ku sugan tahaan ku dhaartaye inaydan ilaahay rumaynaynin inaydan janno gelaynin ilaa aad ilaahay ka rumaysaan aad muminiin ka noqotaan kelimatu tawxiid aad qirtaan hogaanka u dhiibataan alleh iyo rasuulkii sal allah alay wasalam ilaa aad noqotaan janno geli maysaan muminiin mu'minnimadiinnuna taam noqon mayso buuxsami mayso ilaa aad isjeclaataan allahu akbar ilaa aad isjeclaataan laabta aad xaadhaan jannadeennii ayaa ku xiran ilaa laabta aad xaadhaan xumaan iyo xasad aad ka saartaan hil iyo cadaawad aad ka saartaan nacayb aad ka saartaan uurka sidii waagii aad dhalateen ilaahay siduu adduunka idinku keenay ilaa aad dib ugu laabataan abadan wallaahi inaydan gelaynin iimaankiinuna taam noqon maayo ilaa aad isjeclaataan qofka marka qalbiga qoyan khayrqabaha ducaqabaha ilaahay meel fiican u diyaariyey jannogalaha ah saciidka ah markiiba qalbigiisa waxaa ku soo degdegaya allah sideen isu maadaama iimaankeenii ku xiran yahay inaynu isjeclaanno sideen isu jeclaannaa xabiibku waa kaa mark sal allahu calayh wasalam su-aasha inaanay imaanin jawaabtii ayuu sii diyaariyey wuxuu yidhi alaa adullukum calaa shayin idaa facaltumuuhu idaa facaltumuuhu taxaababtum shay ma idin sheegaa shay fudud wax weyn ma aha wax culus ma aha shay haddii aad runtii samaysaan aad isjeclaanaysaan jawaabtu haa ma aha jeceshiin sheego waxa idin sheegaya waa xabiibkiinii ku salliya sal allahu alayh wasalam afshu salaama baynakum salaanta fidiya ku fidiya salaanta dhexdiinna kuwa kale ha salaamo uurkan ha u xaaro uur haddii la xaaro otomaatig way imanaysaa gacanta in lisqaado in lisdhunkado maxaa wacay allah dhahaya wanasacnaa maa fii suduurihim min hillin e ikhwaanan sifada xagga ayaa la doonayaa inaynu intu ku joogno waa sifadii ah jannada qofkaan adduunka jannada ku gelinna aakhiro ku geli maayo ogaada jannada adduunyo aynu gallo waa inaynu isjeclaano jannada adduunyo ka saar ha ku xumeeyo ninkan ha ku xumeeyo isagaa ilaahay la xisaabtamaya adigu ha xumaynin maxaa adduunya ugu xumaynaysaa usabir idfac bilatii hiya axsan kaa ku gooyey kaa ku dilay kaa ku sixray kaa ku fogeeyey kaa ku dhacay kaa ku dulmay u sabir idfac bilatii hiya axsan anigu kumalihi ilaahay baa ku dhahaya ilaaha ogsoon waxaa kuu wanaagsan waxa khayrku kuugu jiro idfac bilatii hiya axsan ixta wanaagsan wax lagu geystay af iyo adin wax ka wanaagsan bilatii hiya axsan haynoo noqoto shicaarkeennu eeg faida ladii jawaabteeda eeg fa buu ilaahay ka bilaabayaa faida ladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim haddaad u sabirtid warka ilaahay maqashid ta wanaagsan aad dhiibtid marka lagu xumeeyo aad wanaajisid marka lagu gooyo aad xiriirisid marka lagu caayo aad ammaantid markaa eh, lagula hadlin aad la hadashid laga aamuso aad la hadashid ya ta wanaagsan markaad samaysid fa ida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaannahu waliyun xamiim waxaad arkaysaa isaga lafsadiisa sabirkaaga iyo wanaagaaga iyo horumarkaaga wallaahi waxay u noqonaysaa daaway u noqonaysaa daawada gacantaada la geliyey idfac waa daawo adna uurkaagiibay xaaraysaa bay kaa qaadaysaa way ku fududaynaysaa isagana way soo hanuuninaysaa kaannahu waliyun xamiim wuxuu noqonayaa qofkii aad u sabirtay ya ilaa adaad daaweeye warka ilaahay baad maqashaye waxaad wuxuu noqonayaa saaxiibkan kuugu fiican dadkan kuugu fiicanuu wallaahi noqonayaa waana la arkay xabiibkaa sameeyey sala allahu calayhi dad lug ilaba ka goynayo ugu cafiyey dad walaalihii dilo ugu cafiyey abtiyaalkii dilo ugu cafiyey soo qaxiyey war inta laguu geystay adigan gafuurka tuuraya uurka maaragtaa buuxinaya adigan wejigaagii maaragtaayay dee uu gubanayo uu madoow yahay waxa aad ka cabanaysid iyo waxa ku shidaya wax ka daran baa xabiibkaagii lagu sameeyey isagaa ku dhahaya war waxaan aad isyeesheen waxa idan dhex maray wax ka weyn baa anaga iyo mushrikul qurayshna dhex maray ya annagaa experiencagaanayto iyo maaragtaaye dee annagaa idinkaga ilbaxsane annagaa idinkaga dheer oo annagaa naqaana yeelo warkeenna wallaahi walaalaad noqonaysa laakiin insaan oo dhan miya maya wmaa yulaqaaha ila ladiina sabaruu wmaa yulaqaaha ila duu xadin caiim allahu akbar waa aayad qur'aan ah laakiin yaa sidaa yeelaya yaa warkaa maqlaya oo maanta walaalkii tobanka sana ayna isla hadlin cafinaaya tuu meel la fariisto wallaahi ibliis waa inaan gooyaa wallaahi walaalkay waa inaan maanta wacaa wax walba kii maartaayay dhacay waa inaan cafiyaa kii xaaskayga ku farxumey farxumey waa inaan cafiyaa kii gurigaygii bilaqaystay gaarigaygii bilaqaystay xoolahaygii dhacay waa inaan cafiyaa waxaan waxaa ka weyn ilaahay baa ka weyn qofkii maanta dhahaa wamaa yulaqaaha ila aladiina sabaruu sidaa yeeli maayo oo sidaa dhihi maayo u fikiri maayo ila ladiina sabaruu kuwa ilaahay ku irsaaqay sabirka maahane sabirkan waa taqaanaa soomaha macnihiisa aakhira marka la taga camal walba waa ka wen yahay camal walba waa ka wen yahay sabirka innamaa yuwafa asaabiruuna ajrahum biqayri xisaab dad baa janno gelaya biayri xisaab gelaya socoda hawlkan kontonka kun ee sana aanan arkaynin markaasaa dadkii caafimaadka qabay iyo dadkii sabirka diiday adduunka ya ayaa maseyraya markaasay dhahayaan waxay ku shallaynayaan yaa dib noo celiya adduunka maantana keena halkan oo manqaskaa waaweyn ee lagu jaro beeraha yaa jirkeenna hadba cad ku gooya sidaa yaa silac noo dila oo aan ku sabirna oo aan maanta marka imaanna annagoo saabiriin ah si dadkan sida maanta loo abaalmaryelayno saasay tamaniinayaan ay jeclaanayaan laakiin maanta ladii sheegayaa cid manqas idinku jarjaraysana ma laha waa wax yara walaalkaa cafi cafi jaarkaaga xoolaha idin cafi dhib malaha waa la keenayaa aakhiraa la keenayaa imaa imaa dembigaaga inta la qaado in isaga madaxa laga saaro cafi cafi walaalkaa isfududee wma yulaqaaha ila ladiina sabaruu wma yulaqaaha ila duu xadin caiim qof nasiib weyn ilaahay u yeelay ka nasiibka weyn ilaahay u yeelayna waa ka jannatulfirdows loo diyaariyey waa kan rasuulka maciise jannatulfirdows geli doona waa kan dadka ugu khayrka badan waa kan dadka ugu dhow waa dadka ilaahay ugu jecel salaanta ha la fidiyo dardaaranka ugu dambeeye salaanta ha la fidiyo caawa halkan iyo ka tegin ilaa horta laabteenna aynu xaadno laabteenna aynu nadiifinno laabteenna aynu walaalo u nadiifinno aynu nadiifinno ummadda u dhan muslimiin u nadiifinno aynu u nadiifinno ilaa aynu u nadiifinno ku dhow iyo ku dheerba aynu u nadiifinno si ay jannada aynu u galno shicaarkeennuna haynoo noqdo bilatii hiya axsan idfac bilatii hiya axsan adduunkusoo diyaar umihidin inaa islaaxisaan inaad saalixiin idinku noqotaan muslixiinna aad noqotaan oad islaaxisaan wax la islaaxiyana walaalkaa ugu dhow walaalkaa ugu dhow walaalkaa ugu dhow riximkii jaarkii aynu nadiifinno aynu nadiifinno ilaahay waxaan ka baryay inuu na islaaxiyo ilaahay uurkaynoo xaaro ilaahay uurkaynoo xaaro waxa aynu la gubanaynaa ibliisuu nagu shiday allah naga qaado ilaahay waxaan ka barya inta kale maqan ilaahay ha isu keeno inta isu caraysan ilaahay ha isu soo dhoweeyo inta maaragtahay kale fog ilaahay ha isu soo dhoweeyo ilaahay waxaan ka barya caawa inaynaan seexanin ilaa inagoo laabteenu u furan tahay walaalo oo dhan ay u furan tahay allah alladii laa tadiicu wadaa'icuhu asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wbarakaatuh